daayartii islaamka kaaca diinta rabbi aan difaacne daalihii jannaa rabnaayo dunidan diida dhalaalkeed daayartii islaamka kaaca diinta rabbi aan difaacne daalihii jannaa rabnaayo dunidan diida dhalaalkeed daayartii islaamka kaaca diinta rabbi aan difaacne daarihii jannaa rabnaayo dunidan diida dhalaalkeed dabka inaan qaadano duulanaada baadina gaalada u daadano dakandakanka dhignaayo dabka inaan qaadano duulanaada baadina gaalada u daadano dakandakanka dhignaayo dakandakanka dhignaayo da'yartii islaamka kac diinta rabbi aan difaacne daarihii janna rabnaayo dunidan diida dhalaalkeed daayatii islaamku kaax diinta rabbi aan difaacni daarihii janna rabnaayo dunidaan diida dalaalka dabnimaan ku joogsanin dambaska ma fogado dabka ku shuba gaalada dabbabaadkooda guba dabnimaan ku joogsanin dambaska ma fogado dabka ku shuba gaalada dabbabaadkooda guba dabbabaadkooda guba daayartii islaamku kac diinta rabbi aan difaacno daarihii janna rabnaayo dunidan diida dhalaalkeed daayartii islaamku kac diinta rabbi aan difaacni daarihii janna rabnaayo dunidan diida dhalaalkeed dayaraylaa dirira kaaladan duulanka ah daariqyaada u gala damkasiiya gaabigooda dayara ila dirira gaalada duulanka ah u gala damka siiya gabigooda damka siiya gabigooda daayartii islaamku kac diinta rabbi aan difaacne daarihii janna rabnaayo dunidan diida dhalaalkeed daayartii islaamku kac diinta rabbi aan difaani daarihii janna rabnaayo dunidan diida dhalaalkeed darsi uu dhiga gaalada daabargooya murjifiinta daawaqoo dhiga dila diinta rabbi ay dideene darsi uu dhiga gaalada daaba argooyaa murjifiinta daaba qoodhiga dilaa diinta rabbiyay dideen diinta rabbiyay dideen daayartii islaamku kac diinta rabbi aan difaacne daarihii janna rabnaayo dunidan diida dhalaalkeed daayartii islaamku kac diinta rabbi aan difaacne daarihii janna rabnaayo dunidan diida dhalaalkeed day.